isboortiis weeye qofbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waata bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waata bilaa dhulkeena bulshoy bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastauu idiin soo gaaraya maqalka k n n waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur k n n magaalada muqdisho Show key. mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa khamiis sagaaliyo tobanka bisha januari sanadka labada kun saddexiyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa khamiis muddaduu barnaamijka hawada ku jira waxaad ku maqli doontaan hordhaca kulanka xiisaha badan ee caawa dhex mari doona christiaano ronaldo iyo leonel misi oo kala mateli doona kooxaha alriyaad stares iyo sidoo kale b s g waan idiin soo gudbin doonaa wax kasta oo kulankaasi ku saabsan waxaa kaloo maqli doontaa crystal bales oo manchester united xalaytaa ku dhigtay una diiday inay gasho kaalinta labaad ee horyaalka brimer leaga waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa hordhaca kulanka weyn ee caawa dhex mari doona kooxaha manchester city iyo tottenham manchester united waxay waayi doontaa kasamiro kulankaay la ciyaarayso arsenal waa maxay sababta waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan tababaraha manchester city waa beb guardiola ayaa hadlay ka hor kulanka uu caawa la ciyaari doono tottenham muxuu ka yiri waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale muddaduu barnaamijka ku jiro waxyaabaad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona reaal madrid caawa waxay ciyaareysaa ama la ciyaareysaaba villa real iyagoo toddobaadkan guuldaro weyn kala soo kulmay barcelona kana soo qaatay koob weyn barnaamijka aad maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan taariikhaha laga diiwaan geliyay kulmadii la ciyaaray iyo hordhaca kulamada laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyga sidoo kale qaybaha dambe ee barnaamijka saaxiibada ayaan fursad siin doonaa inay fikirkooda ka dhiibtaan kulanka weyn ee caawa dhexmari doona ronaldo oo miisi oo ah weliba kulanka ugu dambeeya ay isku arki doonaan xidigaha christiano ronaldo iyo leonel miisi intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha tabinii diyaarin waa anigoo haliil ah maxamuud aadan cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya waa mar kaliyo barnaamijka ciyaaraha k n n muqdisho From the beach, don't make a lake. tu as le niveau. hay saaxiibayaal mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijkeena ciyaaraha qeybaha ugu horeeya ayaan u gudagelaynaye waxaa la ciyaaro kulamo dhowr oo xiiso badan ay qeyb ka ahaayeen kulankii fiinaalka ahaa ee xalay dhex maray kooxaha c milan iyo inter milan islamarkaana xalay lagu xasuuqay kooxda a c milan sidoo kale xalay kulan weyna ah manchester united ee ciyaartay kaasoo taaka loo dhigay horyaalka brimer leaga haddii aan ku hormarna manchester united ayaa xalay iska lumisay fursad ay kusoo geli lahayd kaalinta labaad ee horyaalka brimer leaga kulanka ayaa waxaa u muuqday mid ay ku gacan sareysay manchester united iyadoo kulankan kusoo gashay xalay goolka kusoo bilowda golaya david digeya lukshaw martines iyo weliba fren wambisaaka afartaas daafac ayay gadaal kusoo bilaabatay ericson iyo kasamiro ayay soo geliyeen sidoo kale xalay waxaa u ciyaaraya rashford eh, bruno fernandes iyo antonia iyagoo xalay manchester united xidiga cusub ee xagaagan ay haatanba lasoo saxiixdeen ay kusoo bilaabeen kaasoo xalay kulankii ee manchester ciyaartay aan saas u buuran ka qaban gabagabada qeybta hore ee kulanka daqiiqadii afartan iyo saddexaad bruno fernandes ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa reer devalis qeybta hore ee ciyaarta ayaana waxay kusoo dhammaatay hal gool iyo eber oo ay manchester united hogaanka ku haysatay qaybta labaad markii laisku soo laabtay crystal bales ayaa waxay ku dadaashay inay helaan goolka barbaraha balse manchester united ayaa isku dayeysay inay shabaqeeda ilaashato ilaa laga gaaray gebagabada ciyaarta oo daqiiqadii sagaashanaad oo lagu daray hal daqiiqo crystal bales waxaa loo dhigay laad xor ah kaas oo gebi ahaanba ay kusoo burburiyeen riyadii kaalinta labaad ee manchester united laadkaas xorta ahaa ayaa gool waxaa u bedelay xidiga lagu magacaabo olise kaas oo soo burbureeyey goolkii manchester hore uga dhalisay crystal balas ayaana sidaasi ciyaartii waxay ka dhigeen hal gool iyo hal taas oo manchester united u diiday inay kaalinta labaad gasho iyagoo haatan ku jira kaalinta saddexaad islamarkaana heysta afartan iyo sagaal dhibc waa soddon iyo sagaal dhibcood iyagoo manchester city iyo manchester unitedba haatan kaalmaha labaad iyo saddexaad ayay ku kala jiraan manchester united ayaana xalay waxa ay eh, ka badbaaday amaba maaragtay eh, ka quusatay waa ay ka quusatay inay gasho kaalinta labaad ee horyaalka brimer leaga islamarkaana kaalinta saddexaad ayay kusii nagaan doontaa united ayaa waxay ka murugooneysaa in mashiinkooda qadka dhexe ka samiira xidiga lagu magacaabo inuu ka maqnaan doono kulanka axadda ay la ciyaari doonaan arsenal kadib markii uu xalay qaatay jaalihiisii shanaad ee xil ciyaareedkan Casemiro ayaa kaarka jaalaha ka qaatay Manchester United daqiiqadii sideedanaad markii uu qalad ku galay Wilfred Zaha taasoo la macnaha la leeyahay inuu ganaax ku maqnaan doono ama uu ku seegayaba kulanka ay la ciyaari doonaan maalinta xadda kooxda Arsenal taas oo Arsenal haatanba madax degso noqon doonta ama ay ku farxi doonto maadaama xidigan Casemiro sidii uu soo biiray kooxdiisa Manchester United uu kaga soo biray real madrid wuxuu ahaa xidig hogaan amaba hogaamiye kooxda manchester united islamarkaana wax badan u qabtay intii ciyaarta socotay daqiiqadii toddobaatan iyo labaad manchester united ayaa rigooro ku dooday markii eh, xidiga la yiraahdo stock mactomany uu ku dhex dhacay xerada ganaaxa kadib kubad ee ku xifaaltameen xidiga la yiraahdo rajadis balse faar oo dib u eegtay dhacdadaasi ayaa waxay go-aamisay in wax rigooro ah aan loo dhigeynin manchester united guud ahaana ciyaartii ayaa waxay kusoo dhamaatay hal gool iyo hal oo manchester united taaka loogu dhigay united ayaa haatan soddon iyo sagaal dhibcood waxay ku fadhisaa kaalinta saddexaad ee horyaalka brimer leaga halka kooxdii xalay garaacday ee iyana ku jirto kaalinta labiyo tobanaad ee horyaalka brimer leaga manchester united sidii looga soo laabtayba koobka adduunka waxay ahayd koox horyaalka ku fiican islamarkaana aada badineysay kulamadii ay soo ciyaartay united-ka shanta kulana u dambeeyey ee premier league ka ciyaartay afar ka mid ah waa ay badisay xalayna waxay diyaar u ahayd inay badiso balse taaka ayaa loo dhigay maadaama ay ka faa-iideysan weysay kulankii ee xalay la ciyaartay crystal palace united-ka ayaana haatan ayada iyo manchester city oo caawa ciyaari doonto waxay yihiinba kooxa isku dhibco ah haysto oo mise iyo sagaal dhibcood ayay isla wadaagaan arsenal ayaa weli hoggaan ku heeda horyaalka brimer leaga afartan iyo toddoba dhibcood ayayna haysataa iyadoo maalinta axadda ay nagu soo aadan la ciyaari doonto kooxda manchester united oo haatanba kaalinta saddexaad fadhisa saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijkan ciyaaraha ayaan u gudagelaynaye markaana haddii aan eegno kulan weyn oo fiinaal ah oo ka tirsanaa subarkaab itaaliya ayaa xalay waxaa wada ciyaaray kooxaha inter milan iyo a c milan kulankan ayaa wuxuu ahaa fiinaalka koobka lagu magacaabo subarkaaba itaaliyaana iyadoo kulankan si weyn xalay loogu bahadilay kooxda a c milan saddex gool iyo eber xalay waxaa ku badisay inter milan oo laba gool waxay dhalisay daqiiqadihii tobanaad iyo daqiiqadii koob labaatanaad ee qaybta hore markii laisku soo laabtay daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaadna lotaro martines ayaa goolkii saddexaad shabaqa ee c milan ku hubsaday sidaasina xalay inter milan ayaa waxay ku guuleysatay koobka suberkaba italiana iyadoo sidaas xalay kaga qaaday naadiga dhigeeda ee a c milan dhanka kale haddii aan eegno kulamadii la ciyaaray amaba xalay laga ciyaaray coba delarey haddii aan isla eegno ee dalkaasi spain sporting kooxda la yiraahdo ayaa valencia afar gool iyo eber waxaa ku badisay naadiga valencia atletica calaab sbanyol ayay wada ciyaareen atletica calaab ayaa hal gool iyo eber ku badisay atletica madrid xalay waxay laba gool iyo eber kaga badisay naadiga lafente kulan ka tirsanaa coba delare ee dalkaasi spain sidoo kale waxaa wada ciyaara kooxaha Real Betis iyo Osasuna iyo kulankaasi barbaro 2-2 oo ku dhamaaday balse rigooreyaal 4 laba waxaa ku badisay Osasuna caawa Copa del waxaa ciyaari doona kulamo ka tirsan kooxaha Barca iyo sidoo kale Real Madrid real madrid ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga villa real caawa markay tahay saacadda koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa real madrid ayaana eh, todobaadkan gudihiisa barcelona waxay kusoo garaacday ayna ka qaaday koobka lagu magacaabo suber eh, waa suber spanish koobkaas oo habeen dhaweyd habeenkii axadda ahayd naadiga real madrid ee eh, ka qaaday kooxda barcelona weliba saddex gool iyo hal ee kaga qaaday baarsha caawa waxay ciyaari doontaa kulan ka tirsan kooba dalaree iyadoo kulankaasi uu soo geli doono caawa tobanka habeenimo dhanka kale haddii aan eegno caawa juventus oo ay ciyaareysaa iyadoo ciyaartaas soo geli doonta caawa saacadda markay taha koob iyo tobanka habeennimo juventus ayaa kulankan wuxuu yahay kulan ka tirsan kooba itaaliya iyadoo la ciyaari doonto kooxda lagu magacaabo mosa kulankan ayaana soo geli doona caawa koob iyo tobanka habeennimo saaxiibayaal saaxiibada ayaan u furi doonaa qadka taleefanka iyagoo nala falanqeyn doono amaba fikirkooda ku aadan kulanka caawa ay ciyaari doonaan xidigaha christiano ronaldo iyo leonel missy oo caawa lagu wado kulankoodii ugu dambeeyey xirfadooda kubadda cagta inay wada ciyaaraan missy iyo sidoo kale ronaldo kulankan ayaa wuxuu dhex mari doonaa kooxaha al-hilaal iyo al-nasar oo laisku daray waa labadaas koox waxay ka dhisan yihiin horyaalkaas sacuudiga labadaas koox oo laisku daray iyo kooxda b s g ayaa wada ciyaari doono iyadoo al-hilaal iyo al-nasar laisku daray laisku yiraahdo alriyaad riyaad all staris waxaa kabtan noqon doona caawa ama calaamada kabtanka lagu sharfayba cristiano ronaldo inuu caawa hogaamiyo kooxahaasi sacuudi carabiya halka leonel messina uu yahay xidigii ronaldo in badan ay soo xifaaltamayeen caawa kulankan weyn ayaa wuxuu dhici doonaa saacaddu markay tahay sideeda fiidnimo ama caawa laba saac sidoo kale saaxiibada waxaa fikirkiina ka dhiiban kartiin kulanka caawa dhexmari doona manchester city iyo kooxda tottenham tottenham ayaa waxay tahayba koox ka gacan sareysa manchester united inta badan markay wada ciyaarayaan premier leaga waxaa naga soo wici kartiin siddeetan iyo lix kontan iyo lix lixdan iyo lix adinkoo fikirkiina ka dhiiban doontaan saaxiibka ugu horeeya ee qadka ku jiro ayaa fursadiisa siin doonaa soo dhawow dhegeysta waa waay ha magacii meeshaa naga soo wacayso aada umahadsantaa ilhaan waayahay ilhaan waxaa ka wad martaa kulanka caawarayaal waa ay wada ciyaari doonaa misi ronaldo aada umahsan tahay caawa magaalada riyaad ee dalka sacuudiya kulan adagaa jiro mesi iyo ronaaldo aan ku xisaabtini doono b s g riyaad ronaaldo marka waxaad ku saadalinaysaa in caawa ronaldo oo hal gooli eber uu ku bado doono kooxdiis maya labi hal labi hal waayahay aada umahadsan tahay ilhaan manchester city caawa waayahay premier leaga kooxdee wadataa inmaan city caawa la garaacaa rajeenaysa waayahay aada umahadsan tahay markaan kulanka haddii aan fiirino manchester city iyo tottenham manchester city ayaa kulankan caawa waxay ciyaareysaa iyadoo guuldaro laba gooli ah la sabdigii kala soo kulantay kooxda manchester united halka tottenham iyana ay eh, soo garaacday kooxda arsenal oo tottenham lasoo garaacay tottenham iyo city labadaba labadaba waxaa laleeyahayba waa laga soo badiyey kulamadii ugu dambeeyey horyaalka premier league ay ciyaareen toddobaadkii hore tottenham ayaa shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka waxay la ciyaareen manchester city afar kamida waxaa badisay tottenham oo labadan kooxood markay wada ciyaarayaan waxaa inta badan gacan sareysa kooxda tottenham ama sporis Manchester City ayaa laga badiyay afar ka mid a ah shantii kulan ee ugu dambeysay ee Premier League ay wajahday naadiga Tottenham Tottenham ayaana waxay noqon kartaa kooxdii ugu horeysay ee saddex kulan oo xiriira ah horyaalka ka badisa koox uu maamulo tababara Pep Guardiola hadii caawa ay garaacaan City Manchester City ayaa laga yaabaa inay saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah weliba gurigeeda ay guuldareystaan haddii caawa laga badiyo markii labaad waa markii labaad uu hogaamiyo tababara beb guardiola iyadoo markan sidaan oo kale ku dhacday sanadkii labada kun lix iyo tobankii saaxiibka xiga soo dhawow dhegeysti dhegeysta waaya filsan ay soo dhawow fikirkaaga abaayada waa mahadsantahay luul arsenala taageero ahay madrid iyo milan xalamayo neetiga kabtankeena fiero taako dhigaada u faraxsanahay waayahay kooxda isnaadow arsenal dhibaca kasoo jir ee gadaal noqonayso waayahay sanadkan arsenal koob kuma asagaa rabo dhahaa iqaad asagaa rabaa leedahay united united ayay la ciyaari doontaa maalinta axadda inkastoo hogaamiyahooda kasameero xalay jaalaqaad kasameero qaybta dambe intuu geedka dhigtay marsumin ku soo ugu mm, fiicneed marka waa soo dhaweyneysii soomaa culeys laakiin way ahaatay mm, culeys idinka degaa waroosu u qalmi waayahay christiano ronaldo leonel missy kulanka weyn ee caawa indhaha lagu wadahayo maxaad ka leedahay aada iyo aad aad ulia umahadsan tahay missy magic ah ronaldo sidoo kaleed isagana good ah waxaan aaminsanahay caawo ronaldo oo gurigiisa lagu booqanaayo mhm. halyeeyayo hor madriidna uu yahay inuu asaga saddex iyo haal ku badan doono

maantintana saddexda hal lagu cagi doono si ay iiga harto duur wanaagsan aadaa mahadsan tahay duur wanaagsan ayaan inagana kuleenahay tababaraha kooxda manchester city guardiola ayaa laga badiyey saddex kamid a ah shantii kulan ee ugu dambeysay uu ka horyimid kooxda uu wato tababara antonio conte tartamadao dhan markale isku daro kooxda tottenham ayaa isha waxay ku heysaa inay caawa badiso kulamo xiriira oo ay martida tahay markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan erlin helen isna waxaa laleeyahay kulamadii ugu dambeeyey saddexda kulan ee ugu dambeeyey kooxda manchester city wax goola ma uusan u dhalin laba kamid a ah horyaalka ay ahaayeen xidigan caawa aad ayuu u ooman yahay oo waxaa laleeyahayba wuxuu diyaar u yahay inuu caawa shabaqa gaaro caawa manchester city ayaan gurigeeda kusoo dhaweyneysa naadiga tottenham soo dhawow dhegeysti waayaha magaci meeshaa naga soo waceyso u guda gal aad iyo aad abaayada qaaliga adag iyo farsamo bahda idaacadda kulmiye saaxiibada barnaamij sportska dhirta ku hayo mm. wanaagsan leeyahay intaas kadib waa milkiilaha ganres ama olige ama ganres arsenal cali xuseen jimcaale cali soos aan ku suguna walaashay degmadii ilwey xaafadda suuqa xoolaha baayo waa garta soo dhawo u gudagal fikirkaaga caawa horta waa shay aad iyo aad xuley barnaamijkan waa dhegaysanaya kolley waxa waaye caaw kulan weyn oo xamaasad badan sky blue iyo tottenham hotspur ayaa wada kulmaya kulanka xalay shalay micnaha maadaama loogu bartay kooxda kubadda cagta ee arsenal mm. kuleetar inay dhibcaha ee u qaataan sidii hore oo laga bartay shalay dooradii mm. ayaro manchester ayay waxay dhahayeen caawa saddex dhibcood waa qaadan hogaanka lix dhibcood kulankana haddana saddex dhibcood waa ka qaadan doonaa hogaanka saddex jooxood ayaa hujisi doona ee xalay ay ku hayeen marka kulkulaterka arsenal wada jirta hadda united aa wadataa marka walaashay marka taasina aad iyo aad ugu xumahay kasameerona jaalihii shanaad qaadane baa mhm. farxadda u arsenal haye waa soo dhaweynaysaa anaga jaalo iyo jaale la-aan dhaawac iyo dhaawac la-aan sanadkan kooxda arsenal cid mhm. ku aado habayaatay ma jirto kulanka caawna Mhm. yaan kuu saadaaliyo oo hal iyo laba aan ka dhahne caaw mhm. waxaan ciyaartaas u rajaynayaa inay ku dhammaan doonto duulo la-aan eber taasna farxadeeda ku taa marka abaayo intaa ka loo dhigo kulanbada mhm. yaa walaashay kulanka caawa messi ronaldo kulankooda ugu dambeeya ee caawa iska hor imaan doonaan maxaa ka aad iyo aad waayo macalimiinta ama abwaanida kubadda cagta oo maslaxa kasii baxaayo hal iyo labo haddaan ka dhaho mhm. aniga daayaro misi miyi daayaro ronaldo ah, waya aniga dhaadheerkaa lagu tiriyaa mafahanti gaagaab laguma tiriya marka aw alnasri alnasri caaw labi hal ayay ku badin doontaa u s g waxba uma hayo iyo taageerayaashiisane mhm. aan leenahay dabaaldegiina koobka adduunka iskasii wataan ilaa marka abaayo adiga iyo inta kooxda kubadda cagta hogaamiyaasha b l mhm. dhammaantiin door wanaagsan door wanaagsan ayaan inagana kuleynahay aada baad ugu mahadsan tahay sida wacan ee fikirkaaga aad uga dhiibatay taageerayaasha arsenal waxay aada ugu faraxsan yihiin in kasamiro oo ahayba hogaamiyihii manchester united in xalay uu jaalo qaatay islamarkaana uu seegi doono kulanka caawa ee arsenaal waa kulankay arsenaal axadda la ciyaari doonaan kulanka caawa ugu weyn ama dhammaan jamaahiirta kubadda cagta taageerta indhaha waxaa caawa lagu wada hayaa dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya kulanka weyn ee caawa dhexmari doona kooxaha al riyaad all stars oo matalaya kooxaha alhilaal iyo al oo laisku daray iyo weliba b s g kulankaas oo xiisaha wax u yeelaya ee tahay in christiaano ronaldo iyo leonel missi ay caawa kulankoodii ugu dambeeyay iska hor imaan doonaan caawa markay tahay saacadda laba saac oo habeennimo ayuu kulankaasi soo geli doonaa iyadoo caawa manchester united waa manchester city iyo tottenhamna caawa koob iyo tobanka habeenimo ay wada ciyaari doonaan gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay saaxiibayaal waa tahay saaxiibayaal guud ahaana ah. intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kenya inaad kala socoteen sboortis horumar leh oh,